alxamdu lilah salawaatu wasalaamu calaa rasuuli lahi sala allahu aleyh wasalam wasalaamu calaykum raxmatullah waxaynu ku jiray salaat limaama ah. xadiiskii hore ixtajara rasuulu lahi sala allahu alay slm xujratan bikhasafatin ay bixasiirin fasalla fiiha waxaa laga qaadanayaa in salaada taraawiixda jamac lagu tukan karo salaatuleilka salaada tarawix ramadaanta waxaa kaloo laga qaadanaya inuu gurigu usii fadli badan yahay waxaa kaloo laga qaadanaya qofkii oo munfarid ah oo marka hore keligii ahaa aan imaam ahayn in haddii lagu soo daba xidho salaad duhur baa tukanaysay dad baa kugu soo xidhayba niyadii dee imaamadii baa imaneysaa markaa salaadiina way ansaxaysa xadiiska mucaad bn jabal sala mucaadu biasxaabihi alcishaa fatawala calayhim faqala nabiyu sala allahu alay slam aturiidu an takuuna ya mucaadu fataana halkaana waxaa laga qaadanaya muraacaat masaalix iyo mafaasida in la isma bandhigo oo la ilaaliyo ayaa laga qaadanayaa gaar ahaan dadka uu tukinaya qofku inuu la socdo waxaynu ku jirnay markaa axaadiis ayaa u xaqle imaamnimada xadiiska cawr bn slma qaala qaala abi wuxuu uhi ji'tukum waxaan idinka yimi min cindi nabiyi salى اllahu alayh wasalam nebiga agtiisa ayaan ka imi xaqan nebigaasoo xaq ah amba xaqan iyadoo arrintaasi aan ku run sheegayo xaqiiqo tahay waxay ahaayeen markaa wafdi bani jarmi qole la odhan jiray ka tirsan oo markaa rasuulka alay sala slam markii dambe waftiyey dadku igama jireen saa ugu tegey wuxuu markaa rasuulku alay sala slam markaa toobaneeye cisho ama muddo la joogo amay salaadana ka soo bartaan waxyaalo kalena rasuulku usoo sheegay reerahoodii ku noqonayeeno wuxuu ihi faidaa xadarat salaatu falyuadin axadukum midkiina haydin eedaamo waliamakum walyauma kum haydin tukiyo agarakum qur'aanan kiina idinku qur-aanka badani haydin tukiyo qaala wuxuu ihi markaa saxaabigi waa camar baa odhanaya fanadar wuu eegano falam yakun maahayn axadin qof aghara mid badan qur'aanan mini qur'aan xagga qur-aanka aniga faqadamuni way horeyseen wa ana ibnu sittin aw sabci siniin anigoo lix jira ama toddoba jira xadiisku daliil wuxuu yahay annahu yuqadam alaqra wain kaana sabiyan wain kaana sabiyan waxaa la isku khilaafay hal tasixu imaamatu sabiyi am laa qofka yaree sabiga ah imaamadiisu ma ansaxaysa mise ansixi mayso culimada in badan oo kamid intooda badan way diideen oo iyagoo adilo kala eegaya oo xadiiskana waxay idhahdeen nebigu alayh salatu salaam mu ogeynay iyagaa ka dhigtay iyaga ilan qolada deegaankoodii markay ku noqdeen bay isagii ka dhigteen waayo waxay dhaha agga dahaaradiisa iyo waxyaalahaasaan ilmihii yaraa la hubin boqol kiiba boqol salaad sunnaa laakiin waa laga dhigan karaabay in badan yidhaahdeen waxaa lagaga jawaabay nebigu calayhi salaatu wasalaam haddii aanu xataa ogaanin oo waxaa qaladkii ummadiisa ay ka jiraan ilaahay baa u sheegi laha rasuulka alay slat slam isagoo salaad ku jira inu soo arag oo kabaha bixiyey muxuu bixiyey kabihiisa saxaabaduna kii kaga dayday ridwaan ullahi marka markaa muu muxuu rasuulku yihi maxaad kabihiina ubixiseen o aniga dee jibriil baa ii sheegay bui adilo kale wa jirta marka culimadu waa markay sheegayaane matalan xadiiska nabiga alay sla sla marka la qeexayo de waa taqriiraadkiisii soo maha taqriirka wixii xadradiisa lagu sameeyey baa ku jira meeshii uu joogay ama fii waqtihi la sameeyey baa lagu daraya waqtigiisi wiiisi oo maxaa ku baxay haddii aanu isagu ogaanin ilaahay ba ilaahay kama aamusan waa u sheegi laha waxaasi qaladka ummadaada waxaasay samaynayaan ka qaba odhan laha marka ilmaha yar sabiga almihim weysadiisa iyo sala salaadiisu way ansaxaysaa imaamadiisu way ansaxaysaa hadduu noqday isagii aqra faral ha noqoto ama sunno ha noqoto mar adis xadiiskaasu yaallo waliba xadiisku uu sii socdayo wuxuu yihi faqaalat imra'aة min alxayi alaa tuqaduuna cana ista qaari'ikum wuxuu yihi go- yar baan haysay bu hi marka hore oo mar go- yaroo kale aan xidhnaayo dabeedna waa wuu soo qaawanaan jiray bu barida baridiisa iyo dabadiisa qaawanaan jirtay markuu salaada dadka tukinayo maradaa yar xidhan yahay ayaa <laughs> xagga dambaba soo qaawanaan jirta dumarkii way la tukanayaan raggee la soco gabadha reerka kamid a ah waxay tihi buu yihi alaa tuqaduuna cana ista ista qaari'iku waan hee dhaha ninkiinan qaari qaarigiina kan kiinan qur-aanka akriyay macanaa imaamkiinan maad dabadiisa naga qarisaan imaamkiina tukinayo <laughs> y <laughs> ninaba ku warwardhee nina maay maanaa dharkiiba imika ku warwardheen oo ka inoogu faqiirsanay ka kaleba dharkii baa ka batay berigaana go- yar baa diriq lagu helayay oo qofka qeydkaa yari oo kaa dhinacna soo qaawanaanaya dabeete wuxu yihi markaa fashtraw li thawban mara iisoo iibiyey markaa yihi go- markaasa iisoo iibiyeen buo kisa dabeetna famaa farixtu bishayin faraxii bihi sidaan ugu farxay shay kaloo ugu farxay ma kolba waxaanad ahayn baad ugu farxad badantay soo maha a marka meelaha dee miyiga ee la joogo ilmaha yar markaa kabaa lagu soo iibiyey ama maraa lagu keenay waliba wax kale aanu haysan beriga maraadas ay soo iibiyey buri markaa dee qur waa cajiib oo kaa ilmaha yar lix jirkaa qadimay ya marka halagu dadaalo qur-aanka iyo iyo dee diintaba halagu dadaalo adigoon ujeedadaadu ahayn ha lagu qadimo way iska iman doontaa qadimaanteeda shuhrada iyo madax inuu qofku caan noqday iyo waxaa lama raadiyo culimadan qofka raadi raadiyay inuu caan noqday waxaas dhabarku ka jabinaya shuhradaasi ya rasuulkuna wuxuu ammaanay ilaahay inuu jecel yahay alcabdu taqiyu naqiyu lkhafiy qof ilaahay ka baqanaya oo nadiif oo dee ilaahay ka baqanaya akhlaaqdiisa iyo caqiidadiisa nadiif tahay oo musna oo khafiyun qarsoon khafiyun ah, imikana shuhradaa la raadiyaa sidaad usoo caan baxdaa dabeetna mid jaahilaba ah hadduu doono mufti noqonayo dadka ay wax ka dhegeystaan oo diintii ka hadlaya isagoon isagu xume islaaminba de hadduu doono isagu xumaysa mabalahaba muxuu isagu isleeyahy taaga waxagaaji buu isleeyahay oo dadka khayrka usheeg markaasu hadduu dana qisas beena sheegaya isleeyay dadkaan kusoo jeedinaya waana dhacday oo waxaynu mararka qaarkood maqalnaa gabadh baa kitaab qur ku joogsatay oo madaxa xayawaan bay uga ekaatay ya iyagu waxay isleeyihiin dadku qur-aanka ha weyneeyaan oo ha ilaaliyaan ama qof taariku salaadaa dhintay oo mas isku duubay oo sidaa iyo saas qisas qisasa inta badan aan sugnayn laakiin ay uga jeedaan wacyigelin markaa dadkii berigaa hore xadiiska daciifkaa ah sameynayey iminkana way kasii dareenon iminkaa bay kasii dhow yihin nabiga kama been sheegayne waanu u been sheegaynaa karaamiyada alkaraamiya waa firqa aad caqiida ku arki doontaan waxay idhahdeen waxay aaminsan yihin ba xadiis in la sameyn karo la dejin karo waayo waxay idhahdeen rasuulka ayaanu u been sheegaynaay kama been sheegayna isagaanu isleenahay ha lagu soo jeesto nin la odhan jiray nuux aljaamicina nuux bin abi maryam waa ninkaa isagoo aan qiran aan dafirin bay yihi suurad kasta horta xadiis buu dejiyey can cikrama can ibni cabaas fadligaasay suuraddaasi ninkaa akriya leedahay afar boqol iyo afariyo toban kaba masa lagu war ardaydii kale cikrama ardaydii kale cabdillahi ibni cabaas axaadiistan may sheegine xaggeed ka keenteen suu wadactuhaa xisba ilaahay baan ugu dhawaanaya xisba wataqaruman ila allah ilaahay baan ugu dhawaanayo waxaan arkay dadkiio fiqiga abu xaniifa ku mashquulsan fiqiga abu xaniife dadka ku mashquuleen umaan arkay wui waxaan siday wuri dadku kitaabka qur-aanka ah. soo jeestaan ya suuradda heblaaya ninka akriya intaasuu leeyihi marka ajar aan jirin buu sameeyey dee fara badan waana ugu darabay culimadu dadka ilaahay ugu dhawaanaya waad arki doontaan insha allah asbaab ma mawduuca maxaa keena asbaabtiisa insha allah musalaxaad ku arki markaa ilmihim eh, imaamnimadiisu way ansaxaysaa markuu mumayizkaa yahay saa wuxuu kala soocayo waa ka dee xadiiskiina inoo soo warinaya aynu arkayno xadiiskan kale rasulku uri alay slat slaam yaum lqowma aqra'uhum likitaab illah culimadu waxay leeyihin sida ibn xajar ba laga soo wariyay inuu yihi waa inuu noqdo aclamna de qur wa inu garanayo garanaya hadduu salaadii qaldaayo oo qur-aanka uu yaqaano qur-aanka u akriya yaqaano lakiin matalan salaadiibu ayuu qaldayaa oo axkaamtii salaadaba garanayo mid kaleoo qur-aan ka qur-aan yar baa jiro lakin axkaamtii iyo fiqigii garanaya kee la wareysiinaya ka fiqiga garanaya axkaamtii salaadda garanaya talabaad saxaabadu intooda badan markuu rasuulku sal alay sla slam lahaa macnaha qur way fahamsanaayeen oo iskaga mid bay ahan inaga maxaa inagu fara badan dee dad cajama bay nahayo inaan luqadii waxba badan ka garanayn waxaa laga yaaba qofku qur-aankii u akriyayaa laakiin wax allo wuxuu ka garanayo macnihiisa meelo badan ma jiro dabeetana meel aan munaasab ahayn buu ku joojinaya hadhow ila lmusallimu kasii bilaabaya ya xadiisku wuxuu daliilu yahay faaqdamuhum faaclamhum biلsuna sunnada axkaamta shareecada oo salaadii iyo soomkii wax lamida qofkii garanaya haddana la horreysinay markay ka sinmaadaan xagga qiraada hijrada haddana la horreysiinaya haddii waktigii nabiga alay sala slam ahayd loo hijranaya amaba hadday hijr xilligaa jirto laftigeeda ila way dhacaysaa hijrada way jiraysaa buu nabig uri alay slatu slam waayo qofka hijrada kusoo horreeyey khayr buu kusoo horreeyey markaa labada kale baa la horeysiinaya culimada qaar way iswaafajiyeen waxay hahdeen mar hadduu islaamnimadii ku horeeyey da uu ku ka marka ay dadku islaamnimo ku dhasheen iminka qofka kaa islaam horeeyey waayo waa qofka waa qofka kaa da-weyn oo dee khayr baa yaa la rajeynaya inuu kaaga horreeyey marka saas awgeed baa la lagu horreysiinaya hadii waktigaa la islaamayeyna walow ka da-da markaa weyne ha jooge eh ka islaamay ee kor islaamay baa la horreysiinaya waayo xaggii aqoontii baa lagu ayaa la eegayaayo qofkaa islaamnimada kusoo horreeyey marka hore jahli baa lagu wada jiro gaalnima lagu wada jiray kaa islaamnimada kusoo horreeyey kulleyba aqoontii waa kaga sii horreeyaayo wax badan baa laga yaabay de inuu shaahiday amba u arkay waxaa ku jirta xadiiska markaa eh, fain kaanuu fi sunati sawa faaqdamuhum hijratan fain kaanuu fi hijrati sawaan faaqdamuhum silman ee islaam wa fii riwaayatin sinan xagga daada walaa yuamana markaa markasta da-da laftigeed waa wax la tixgan leh haddii inta kale o dhan laga sameeyey walaa yuamana arajulu qofka yaan lagu tukin oon lagu tukinin walaa yaumana arajulu walaa yaumana arajulu ninku yuu ku tukinin hore waa faacilkii arajula ninka kale fii sulaanihi suldaankiisa meesha u maamulayo fii maxali wilaayati markaa maxay noqonaysaa mid caama iyo mid khaasaba tii caamka caamkahayd maxay noqonaysaa waddanka uu madaxweynaha ka yahay madaxweynuhu isagoo ogolaado mooyaane isagaa tukintii u leh haddii matalan cid kale ay soo booqato yaa xaqu leh qofkaa meesha hadduu gobol ka taliyo waa kula mid hadduu xaafad ka taliyo waa kula mid hadduu gurigiisa loogu tago hadda qofkaa gurigiisa lagu booqday imka meel kale baa heegi qofkaa guriga lagu booqday ya xaqule inuu tukiyo ah, lakin ilaa biidnihi ayaa rasuulka alay slatu slaam sheegay ogolaanshihiis maayana wuxu odhan karaa waa ina tukiya uu ka tanaasuli karaa isagu xaqiisa hadduu laakin ka waran salaadiiba qaldaayo ya <laughs> de la horeysiin maayo markaana walaa yaqcudu fadhiisan maayo walaa yaqcud fadhiisan maayo ay arajulu xagga hore ku ku xidhanta faacilka hore walaa yaqcudu rajulu ninku fadhiisan maayo fii beytihi beyti rajul ninkaa gurigiisa fadhiisan maayo calaa takrimatihi maamuuskiisa ilaa biidnihi mooyaane takrimadu maxay noqonaysaa waa kursigiisii u gaarkaa ah iyo firaashkiisii iyo sariirtiisii khaaska aydiga meelaha isaga si gaar loogu karaameeye ee ya la iskaga fadhiisan maayo ilaa bi haduu ihahdo waar soo fadhiisa kan fadhigan kursoo fadhiisa ama kursigan kusoo fadhiisa ama wax lamid a marka hore markaa lakin iskaga bilaabi maysid aadaabta hebel sariirtiisa amba kursigiisa yaro gaarka ama meelaha haysa gaarka lagu yar maamuuso markaaba iska fadhiisan maysid bal hadda nebigu halkuu dadka kala hadlaya soo arki maysid iyo sida loo qadarinayo qofkii ixtiraamka qaadna xuquuqda bani aadamkaan ka sheekeyna baan ku odhan doona bir saadadna rumaysan doonta marka ehm, saas weeye kaas wlibn maaja min xadiisi jaabir radi allahu canhu laa tuamana imraatun tukin mayso tukin mayso imraani imraatun haweeni haweeney oyey tukin bay markaa udhacaysaay rajula nin walaa acraabiyun muhaajiran nin acraabiyna nin muhaajira tukin maayo walaa faajirun muminan faajirun ay faasiqun mid faasiqina muminan qad qof wanaagsan tukin maayo faajirku gaalki maahe waa qofkii muslimka soo gudagelaya lakin faasiq ahaa wa isnaaduhu waahin xadiisku waa daciif jiddan xadiisku waa daciif say yidhahdeen culimadii muxaqiqiinta laakiin macnaha uu tilmaamayo adilo kala u markhaati kacday oo gabadhi ha noqoto mid ka cilmi badan ninka oo qur-aanka kaga wanaagsan tukin mayso waayo waxay culimadu yidhahdeen sababta wax kale maahe rasuulku muxuu uhi alayh الsalaatu salaam lan yuflixa qowman wallow amrahum imraa dad liibaani maayaan arrinkoodii haweene u dhiibtay soo maha imaamiyad laftigeeduna waa nooc wilaaya bay waa nooc mada madaxnimo ah. qof qofkii tukinaya dadku waa nooc madaxnimada kamid ah isagii baa la horeysay markaa dee gabadhii baa ninkii maamulaysa way jiraan culimada islaamka qaar sidaa yihi ibn jarir aabri sheikh mufasiriin iyabaa kamid a ah. ya waa qowl laakin dee laga xoog badanyay jumhuurtu saan kumay tegin waxaa kaloo jirta de gabadha waa dhinac marka la waa cawra oo ninkii markuu ku daba tukanayo uma munaasib ah waxyaalahaas o dhan ma jira walaa acraabin muhaajiranoo asalka taa waxaa leey culimadu waxay leeyihiin waxa uu ku dhacayaa qof reer miyiga qof reer magaalo tukin maayo waa haddii waa sida aqlabkaa ah weyaan oo inta badan dadkaa reer aqoonta miyiga ka fog ama miyiga jooga baadiyaha jooga dee aqoonta diinta ah waa lagaga wanaagsany oo qofka kolleyba magaalada kaga wanaagsan xataa labada qofba hadday yihiin laba qof aan waxba dhigan kan masaajka soo gelayay ee dadkaa tukanaya arkaya shaahidaya iyo qofka keliguun me cidlaa iskaga tukan jiray inta badan sooma kala duwana lakiin ninkaan reer miyiga hadduu yahay mid sifaadkii laga helay isagu uu tugin karaya u yahay matalan aclam iyo aqraba matalan u yahay faajirun muminana waa sida awlado waa sida wanaagsanun laakin hadduu tukiyo salaaddii way ansaxaysaa faasiqii waa lagu daba tukan karaa waliba mararka qaarkood dee maslaxa keensanayso sa awgeed bayna cabdillahi bni cumar iyo wuxuu ku daba tukan jiray isagoo dadka sunaha nebiga aadka ugu dadaalaa radi allahu canhu sunaha nebigu ku dadaali jiray aada iyo aad sala allahu alay waslam markaa eh, wuxuu ku daba tukan jiray xajaaj bin yuusuf xajaajkii dhiigii cabka ee ya laiskuma diidana inuu xajaaj faasiq ahaa oo nin xun ahaa miyuu gaaloobay baaba heer marka walahu tawxiidu fi ljumla buli fanasubuhu walaa nuxibuhu falaa nuxibuhu wanasubuhu walahu tawxiidu fi ljumla dahabi hadal saas ka lagu ohan jiray siyarka kitaabkiisa waayo dad badanoo ahl dadkii culimada ahay cidnaba bu dhaafay cabdillahi ibn zubayr ba dilay saxaabiga weynaa saciid binu jubayr baa ka mid ahaa culimo kale hadalkooda dah xajaaj ibnu yuusuf xaafidulqur-aanna u ahaa xaafidulqur-aan buu ahaa soo xajiyey dhowre isaguba xaq iyo baatil waa u kala xariiqnaaye xaaraan hadduu iyo farda ku xawaadheen maxayeeshaadaan dhacay burcayn ka xatamaya bu nin baa geel dhacay isugu leeyahy in cabdilla xasaba waa ki geela qaadi jiraye <laughs> xaaraan baa gelo marka ninkaasi isagoo xaafidulqur-aana waxaa la sheegay isagoo tukinaya isagoo malcaamad haysta malcaamad quraan daif ree daayif bu ahaa bani thaqiif bu ahaa isaga iyo halkaa malcaamad ku haystay oo dabeedna dawladdii umawiinta talinaysa waqtigaas markii saa loo arkay waa lagu yihi war niyo kaale shaqa kaaga wanagsan ma hayaa xaaladiisi u arkay inuu tan mid kaga wanaagsan ninkan isu yahayahay inuu malaa booliska ku wanagsan markaa baro saaba u ka dhigay qoladii abdil dawladdii umawiinta cabdilmalik bin muraniyo reer ciraaqoo laga fadhii waayo oo qofka imaamka ah khudbadda akriyaya finiin la dhaci jiray ya <laughs> ayaa intuu cumaamad u duubtay buu iska iska dhiga markaasay finiinkii ku bilaabeen base reer barmubaya kii ugu doqon salaamay maanta inoo soo direen de waa ka gabaygii akriya anaa ibnu jala waطalaaci thanaaya mataa adaci lcimaamata tacrifuuni markaasaa fatasaaqad alxasa calaa aydihim xajaash bay arkeenba gacmihii baabu ka daatay qurur dhexdin awgeed ila wuxu odhanaya inta balaaye inta masaajidka ku jirtaba laayaba hodo doona odhanaya nin naxayma aftaha now ahaa khudbadihiisa iyo adyaabisa dise wuxuu akriyayey maca dalika haddana saasuu ahaa marka xajaaj baa lagu daba tukanay qadiyadda halkaas nala gashee xajaaj ibnu yuusuf haddana way ku daba tukanayeen iyagoo fitno kale ka baqanaya waxaa kaloo loo dalishaday nabigu alayh salatu slam wuxuu ka warramay aakhiruzamanka inay iman doonaan aimo amba dad madaxahoo madaxnimada iyagu iyo imaamnimada iyagaa u leh oo muslimiinta utalinayaan wa yuakhiruuna salaata can waqtiha salaadana waqtigeeda way way ka dib dhigayaan marka rasulku wuxu uhi alayh salatu salaam intaad waqtigeeda tukataan salaada idinkuna iyagana la tukado waana dhacdayo saasay saxaabadu samayn jireen mararki dambe waqtigii reer banu umaya intay salaada matalan gurigooda kusoo tukadaan salaadda waqtigeedii ayay iyagana la tukan jireen iyagoo ilaalinaya isku xidhnaanta muslimiinta waayo dadku imika sida de imika ummaddu ay tahay maahena way dhaameen aad bay uga wanaagsanaayeen ilan iminka macaarid iyo waxba iyo dowlad iyo waxba ma dhowrayaan oo ninkani kursigunba ku caraya shaksiyaddiisunbuu eegaya reerkoodii qabiilkana waa waa waa baa laga dhiganaya maaha ninuu danaynaya dabeetna haddii kun ay dhimanayaan walaaladii kamid ah u kursiga isagu gaadhayo diyaar buu yahay inuu madaxooda kusii istaago ya siduu kursigaa isagu ugu fadhiisto ilan dhalinyartan iyo dadkan kale iyo dumarkan iyo caruurtan iyo haddaynu reer hebelna dhinacan kalubaa lagaga qabanaya o lagu guuraya wan iyage ninkan isaga kursigiisuma ayuunbaa u muuqanaya marka iyagu laakiin maxay ilaalinayeen haddii la idhaha saxaabadii baa ka hadhay cabdillahi bn mascuud masaajka ma yimaado lama tukado dadkii kale maxay odhanayaan ya ninka cabdillahi mascuud la tukan waaye kuwaas waaba gaale de ka ag wareegi mayna inaga daay wayn la dagaalamaynaa maya lakin taasuu ilaaliya abdillahi mascuud imikana inaga qaar ba khudbadaha inoo soo fuulayo khudbaddii shibcahaba wuxuu ka dhiganayaa tahyiij inuu ku kicinayo maxaa haadaan dadka wax kale maahe ka meesha hayse looma danaynayo lakin waxaa leegaya maslaxadda weyna lagu qabo danta kaa maqan boqolaal kaloo ka fara badan baad ku haysataa oo hadday wax yar idhacaan he waxbarashana la iskugu iman maayo jamac salaadna la iskugu iman maayo faasiq oo dhamme iyo mujrim o dhamme markaasuu awood helaa tuugu markaasuu dadka dhacaya ciidamo ammaan helayso maalintaas dad bay nabaddu aanay dan ugu jirin iyaga dadna nabaddaa dani ugu jirtaa ninka tuugee gaajoonaya suuqaa iska joogaa isagu in laysdilo oo laysboomo isagu wax boomu jecel yahay oo meesha lagu kala yaacay dadka fusaaqdi dadka alsharkina waxay doonayaan nidaam la-aantaas markaa saxaabadii almihim qof faasiqa way ku daba tukan jireen way dhacday reer bani umaye iyo kuwa kaleba marka haddaad matalan imaamkii masaajidka tuuladaad joogto magaalaad joogtaaba tuuladiiba masaajidkii waxaa haysta nin sigaarkana iska caba iskana qayla ya hadduu doona waxyaalo kalena ku dara lakin masaajidka ba isaga ka khudbadeeyo tukiya maxaad samaynaysaa e waa iskaga daba tukanaysa xadiisna waynu arki doonaa inkastoo xadiiska xadiis aan arki doona وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وxu uhi rusuu صفuufaكم rusuu sima isku dhejiya صفuufakum صفuuftiina وaqaaribuu beynaha dhexdeedana isku dhoweeya waxaaduu sima saaw biاlأcnaaqi qoorta sima oo nin walba ka kale qoortiisa hala sinaado rawaahu abu daawuud wanasaa-iyu wasaxaabi ibnu xibbaan rasada waad garanaysaa waxaa waa la rasiyey soo maaha kelmaddu waa carabi kaanahum bunyaanu marsuus markaa waxaa lagu shabahayaa lebankii oo kale lebankaa markaa yurasu lebankaa rasada lagu sameeya kaanahum bunyaanu marsuus waxa weyaan markaa haddaad adna halkaa istaagto hebelna halkaa istaago safkii aad sintaanbe laakiin waxoogaa meel idin dhexeeyo faraaq idin dhexeeyo ayaa la diidayaa qoorta qoorta ku beeg almankib bilmankib waa kii nabigu yihi ala sl garabkana garabka u saar walkacab bilkacab amba alqadam bilqadam intaba waa nabiga way kaso arortay ala sla slam lugta lugta u saar haddii qoortii la simo marka waa la sinaanayaa iyo waqaaribu baynahana waxay noqonaysaa sufuufta laftigeeda eg rusu sufuufuka waxaa isku dhajiya sufuuftiina idinku shaksi ahaan isku dhega wey waa kala durkina waqaaribu baynahana waa maxay saf hebel iyo saf hebel labada saf kan hore iyo ka dambe waa inaanay aad u kala fogaan haddii safkii hore matalan halkan iminka safka u horeeya laga dhigo safkii labaadna xaggaadamba ay iskaga xidhaan oo saf walibana sidiisa usimu u toosiyo qaladka kaliya ku jiraan muxuu yahay tabaacud bayna sufuuf marka culimadu waxay leeyihiin kama soo aroorin nabiga alay slat slam in xadidanoo laleeyahay markuu leeyay qaaribadaas intee la isku jirsiinaya lakin de la iska garan karaa waaqaca lagu fahmaya inta labadaasba isku jiraan waa inaan sufisi kala joogsan marar badanba waxa dhacday safka oo iska banaan safka aad loo kala durkiyo labada safoo waa inaanay aad u kala fogaan sufuuftaasi ay isku soo dhawaadaan in macquula rusu sufuufakum sufuuftiina toosiya oo isku dhajiya waqaribu baynaha isku soo dhaweynayna sufuufta waxaaduu sima bayna alacnaab muxaadaha waa sinaanta rasuulku alay slat slaam markaa aada buu safka uga hadli jiray waxaana odhan jiray sawuu sufuufakum faina taswiyata sufuufi min tamaami salaa min iqaamati salaa labadaba laga so way ka so arortay nabig ala slat slam safkiina toosiya sufuufta la toosiya waxay ka mid tahay salaada dhamaystirankeeda iyo salaada oogideeda way ka mid tahay haddaba waa la laisweydiiyey in xukmu taswiyati sufuuf safka in la toosiye xugkiisu muxuu noqonaya culimada intooda badan waxa waa waa sunna muakada waa sunno adag waxaana u daliila ba ihahdeen min tamaami salaa inu nebigu yidhi alayh isalaatu wasalaam min tamaami salaa oo salaadda dhamaystirankeeda mar haddii ku tilmaamay dee salaaddii inay sida kale u ansaxday baa laga qaatay oo ay dhamaystiran tahay marka hore culimada in badan oo kamid ah shekh islam tamiya culimo kale ba ay ku jiraanna waxay leeyihin waa waajib intaasoo amar baa nabiga ka soo aroortay latusawuna sufuufakum aw la yukhaalifana allahu bayna wujuuhikum aw bayna quluubikum safkiina waa toosin doontaanoo toosin doontaan haddii kale ilaahay wuu iskiin khilaafsin doonaa marka xataa waxaa laga qaadanaya safkoo la toosin waayaa ummaddu ilaa dadku meel kale wax ka eegayaan nabiga maxaa laga fahmaya alayh isalatu salaam uu ku cad yahay badee lagama fahmayo ku yahay manduuq ku yahay waxa weeyaan in haddii safka la toosin waayo khilaafka ummaddu uu badanayo dadkii xataa meelsha ku wada tukanay masaajika ilaahay quluubtoodii kala jeedinaya oo isku diraya asxaabta waxa kale ka warrama rasuulka alay slat slam inuu aad u toosin jiray safka ilaa aad moodeysa leeb inuu ku toosinayo dabeetna maalin maalmaha kamid mid uu safka intuu toosiyey toosiyey markuu rasuulku doona inuu xidho ayuu arkay nilay laabtiisu soo baxsantay markaasuu xadiiskii sheegay markaynu sheegayna waad iskhilaafi doonta adinka da ninka laabtunbaa hor horuu safka uga soo horjoogay agga laabtiisa badiyan sadruhu baa ku jirta waxaana idinka arkaya min waraa dahri dhabarkayga marka imaamka waa inu xil weyn iska saaro halkan ay dadku idhahdaan faraha faraha culimadu waxay leeyihin ma sinaan karaan dadku hadii faraha laga simo dadku way kala faradhaadheeriinoo farihii haddii laisku beego waxa laga yaaba cirbihii iyo intaa kale la kala dheeraanaya meesha la ogaado in lagu toosi karo waxa weyaan hadii kuraanta kuraanta qofka lagu qabto Ehm, garabkana garabka lagu qabto haddii garabka garabka lagu tago marta qoortina way toosisa safkiina uu qurux badnaanayaa sufuuf almalaaikana rasuulku sheegayo in safku safo safku horey lasoo la dhamaystiraa markaasaa safkii uu toosayaa qadiyadda ku saabsan qur-aanta qur-aanta lagu qabto culimada salafiyiinta mucaasiriinta sida sheekh ilmaan culimadaas culimadan kale waxay tilmaamayaan in qofka dee qur-aanta qur-aantii lagu dhijayta markaa dad badan oo sunaha dabaqa ah lugihiina sibay u yar qalloocdaan culimo kaleo isla culimadan mucaasiriinta salafiyiintu baa diiday waxay hahdeen qadam bilqadam lugta lugta qofkaa lagu dhajiya lakin qaabkani takaluf baa ku jira qofkiina waad dhibaysaa kale ya hadday dhacaysana marka koobaad eed salaada gelayso ya same markaa kale waa masle fiqiya lakin suna haddana qoladaa tidhi lagu dhajiyay wax sahlan maaho rasuulku wuxu uhi de alkacab bilkacab badaasna ilsaaq bay dee faa'ideynaysa markaa qur-aanta qur-aanta ku toosi wan almuhim waxaanuu rasuulku ku sababeeyey safka haddii la kala fogeeyo waxaan arkayaa wuri shaydaankii oo inii la araa ashayطaan alxadafu waxaan arkayaa shaydaankii oo adri yaryar aad moodo sida ariga yaryar oo xaraha yaryar iyo kuwaas dee way ka jimli yaryihin kuwa kale oo meelahaasi kolba ka dusaan soo ma meelahaasi kolba dhex gelayeen waxaan arkayaa wuri shaydaankii oo inaguna shaydaankaba aragna waa laynaga qariyey shaydaankiioo idiin soo dhexgelaya sida arigaa yaryar safuuftii usoo dhexgelaya waa xadiiska saxiixa nabiga ka sugan aleyh isalaatu wasalaam marka maxay kutusaysaa shaydaan baa lala dagaalamaya markan safka la toosinayo shaydaankiibaa meesha laga saaraya marka isku dheganaantaa iyo istoosintaasi waa arrin aad iyo aada u muhiima an abi hurata radi allahu anhu qala qala rasuulu lahi salى allahu alay slam khayru sufuufi sufuufta ragga waxaa u khayr badan awaluhaa ta u horeysa safka u horeeya sufuufta u horeeya markaa awaluhaa waa jamca jamca loo wa sharuhaa waxaa u shar badan aakhiruhaa ay sufuufu alawaakir sufuufta u dambeysa wa khayru sufuufi nisaai sufuufta dumarkana waxaa u khayr badan aakhiruhaa tiyada u dambeysa wa sharuhaana awaluhaa ta u shar badan oo awalkeeda markaa sharkaa lagu fasiray ila salaad baa la tukanayaaye dad baa safuuftii soo gaahay masaajidkii soo gaadho safkiina toosiyey wanaajiyey sharka muxuu noqonaya culimadu in badan culimadu waxay leeyihinba waa aqaluhaa ajran baa looga jeeda sharuhaa loogama jeedo waa sharce ee nabigu wuxuu jeeday alay slat slam aqaluhaa ajran oo marka la eego safka hore ajarkii laga helay kuwa dambe way ka ajar yaraadeen dumarkiina safkii hore ajarkay heleen waxa ka ka batay kuwii hore kuwa dambe dabeetana markaa badashadaasa la odhanaya way kala shar badan yihin saasoo kale marka agga inay kala inay ku kala bateen ajarka sababta dumarkana waad garanaysaa safka u horeeya u shar batay oo waktigaasi rag iyo dumar masaajka way soo wada gudagan yihin marka maadaama laga yaabo gabadhii inay raggii arkayso oo ay ku fitnoobi karto amba ay ku mashquuli karto dumarkaas safka hore ku jira ay ragga egeegi karaan ragga safka dambe ku jiraana ay dumarka egeegi karaan ya sidaasaa markaa atahay saa awgeed haddaba haddii la kala qariyo ka war ajarkii ma sidii buu noqonayaayoo dumarka safkooda u dambeeya waa jar badnaanaya mise kooda u horeeya sida nimika dumarku inta badan ay yihiin waa raggii way ka qarsoon yihin soo maaha ragee dumarba kala qarsooyin oo meela qaarkood baan ataa shabag yarna ku olin markaa waa yahay marka xaaladdu sidaa tahay keebaa la raacaya haye ii sheeg ah. a ah, ah ila socota horta waxaa laga yaaba inaad ay ila socod walay keebaa la raacaya a a awalkii waa u khayr badanaya culimada intooda badan waxay leeyihin jumhuurtooda waxay yihahdeen sidaasay tahay haddii xataa dumarka gaar loo sameeyo gaar loo dhigo safka u dambeeya u ashar badan xadiiska nabigana la bedeli ma si saasaan ku soconaya ya culimada kalena waxay eegeen sheikh islam ibn tamiya nawowi iyabaa kamid cilada sida iminka inanku sheegayo ciladu maxay ahayd marka hore saw maaha safkaa u dambeeyaana dumarkiibuu u dhawaaday ka u horeeyaana raggiibuu usoo dhawaaday soo may ahayn meesha ciladii soo kamay bixin dee alxukmu yaduuru maca cilatihi wujuudan wacadaman marka qaacidadii baa ku dabqeen waxay hahdeen xukunku muxuu la wareegayaa ah, maca cilatihi wujuudan wacadaman marka mar hadii ciladees meesha ay ka baxday ajarkan saas wey saasaanay aad modda inu dhawatay ibn bas ba kamid culamada mucasiriinta sa وعن بن عbاس رضي الله عنهma qال وxu uhi صlaytu waan la tukaday mعa rasuuli الlahi slى الlaه alay sl rasuulka alle data leylati habeen habeenada ka mid a faqumtu waan istaagay can yasaari bidixdiisaan istaagay can yasaari bidixdiisa ay yasaari الnabiyi salى الlahu alay slm faأkhada wuu qabtay rasuulu الlahi salى الlahu alay sl rasuulka alle bira'si madaxayga min waraa'i e xaggayga dambe madaxayga oo qadaadka ayuu qabtay fajacalanii wuxuu iga yeelay can yamiinihi midigtiisa xadiiskani daliil wuxuu yahay hada xadiisu hada hada alxadiisu daliilu calى ana almowqif alma'muumi min alimaam ida kana waaxida takunu aw yakunu can yamiin alimaam haddii laba qofuna yihiin alimaam wاlma'muum imaamka iyo ma'muumka oo kaliya hadday yihiin muxuu sameynaya can yamiin alimaam buu istaagaya imaamka bidixda maraya in yarna ka horeyn maayo sidaasuu la sinmaya si caadi ah oo aad bu rasuulku alay slat slaam wuxuu yihi lugta qur-aantiisu ku beegay bui culimada madaahibta qaar badan oo kamid ah waxay idhahdeen waa in in yar ay kala horeeyaan o ad aragteen dadku qaar badan saa sameeya inuu imaamkuna in yar ka horeeyo oo waxay dhaha si markaa loo kala saaro marka waxaa kala soo aroortay jabir bnu sakr ayaa yimi haddana rasuulkan la xidhuuri salaatuleil dabeedna saasuu i markaan xaggaa ka istaagay bu intuu isoo qabtay bui ayuu isoo wareejiyey bui haddana jaabir musakhra baa yimid labadayadiiba intuuna qabtay bu rasuulku alay sala slam sidaa noo riixayo saf xagga daba noqonay ba hadday markaa laba noqdaan maxay noqonayaan dib bay u baxayaano saf samaysanayaan cabdillahi bn mascuud waxaa ka soo aroortay laba qof buu inuu dhexdooda istaago midna bidxa ka midna migta marka waxaa lagu qaadaya amba cabdillahi bn mascuud qadiyaddan arag amaba meeshaa cidhiidh ahayd makaankaa dayiq ahaayo almuhim waxay tahay sidaa uu nabigu sameyey ala sala laga qaadanayaa alxarakatu lyasiira laa tubdilu salaa dhaqdhaqaaqa yari salaaddii burin maayo maayo wuu ka soo wareejiyey waxaa kaloo laga qaatay inaanu qibladii ka wareejinin aanu de xaggaa kasoo kala melmeline isagoo weli salaaddii sidii ugu jira inuu soo qabto cabdillahi mascuud ibn cabaas fadligiisa laga qaadanayaayo cabdillahi ibn cabas isagoo inankaa yar buu haddana dadaal ku bixinaayey inuu rasuulka ala sala slam la tukado oo caruurna ahaa haddana salaatuleilkii bu kacayo saasmeynay hadduu qofkii imaamkii bidixdiisa ku xidho oo aanu xaggaa ka istaagin salaadiisu ma ansaxaysaa way ansaxaysaa cala raaji walow culimo tiriba waa ma ansaxayso way rasuulku waan ka soo wareejiyey hadda waa karaahiya unbaa leeyay hadduu bidixda ka istaago waa karaaha laakin salaadii way ansaxaysaa la shak an anas radi allahu canhu qala wuxu uhi sala rasuulu lahi sala lah alay sl rasulku waa tukado faqumtu waan istaagay aniga iyo wayatiimun agoon yari khalfahu gadaashiisa wa umu sulaym umu sulaym oo hooyaday ahayna khalfanaa gadaashayday taagneen mutafaq aleh wa lafd buhaariy xadiiskani laba arrimoodba daliil buu yahay ana almar'ata takunu safan waxdaha haweeneydu keligeed bay saf noqonaysa wain kaanat min maxaarimi alimaam imaamka maxaarimtiisa ma ha noqoto dadkaa haba noqoto almaratu takunu waxdaha safan xaggeenay istaagaysa hadday nin iyo gabdhay wada tukanayaan xaggee istaagaysaa iyadu hooyadiiba ha noqotee keligeed bay saf noqonaysaa khalfow bay istaagaysaa waxaa kaloo xadiiska laga qaadanaya ana mus ana musaafata asabiyi tasix wa jaa-is saf lala galo waayo culimada qaar ba diidoo yihi marka uu qofku eh, saf noqonaye laba qof ay yihiin labada qof waa inay laba qof waaweyn noqdaan qaangaadha haduu ilmo yaryahay ilmaha yar ahaaradiisi imaam axmed baa laga so wariy raadkaas ahaaradiisi iyo wixii baan dhamaystirnaynoo e safku ma ansaxayo safka oo ilmaha yar la galaan iyadoo culimadu badankood leeyihin safka u ansaxayo lakin xadiiskii nabigaa meesha yaalo lagu kala baxay oo xadiisku masawi buu sheegay haye a muu sheegin haye xadiisku masawi buu sheegay muu sheegin haye haye ha yatim baa laga qaatay yatim baa waxaa laga qaatay inuu sabi yahay ya waayo yatiim maxaa la dhaha man faqad aabaahu walam yabluq qof aabihii waayan qaan gaadhin baa laha haddaad yatiim ba aragto soomaalidu ni weyno ayay odhanayaan agoontii reer hebel baanu nahay qof caruurtiisi intay waaweynaadeen beri hore isagu wafaaday ayaa la odhanaya agoontii mar hadduu qaangaadh meesha yimaado agoonnima ma jirto weligu alay sala alayh isalaatu wasalaam u tilmaam marka yatiimba hadii la yidhi waa sabiil waa uu yaryahay